حتى يكونا بالوئام أجدرا نظره للوجه والكفين وقال نعمان مع الرجلين والظاهر أطلقه وقيدا بغالب الظهور عند أحمد <clears throat> كتاب النكاح halkan ayuu bidaayat lmujtahidku keenay sidaan hore usoo tilmaanayna wuxuu ku socdaa nidaamkii ama tartiibtii culamadaasi maalikiyada oo iyagu cibaadaadka fiqul ka dambeysiiya marka ay mulxaqaadkii cibaadaadka ay keenaan nikaax markaa wuxuu qeybiyey shan baab uu ka dhigay murushdi qaybta hore markaa waa muqadimo kadibna haddana afar baab oo kale marka muqadimada wuxuu kaga hadlay xukunkii nikaaxa iyo muqadimaadkiisii wuxuu ihi ina anikaaxa guurku sunnatun sunno weeye lilqaadiri qofkii awoodayey ee guursan karayay sunno ayuu u yahay cinda aljumhuur wa qaala bilwujuubi ahlu aahir qolyihii daahiriyaduna waa waajib bay yidhaahdeen marka xukunkii guurka dee fuqahadu markay muqadimaadka nikaaxa ka hadlayaan waa kuwa idhaahda axkaamtii khamsada ahayd waa ay geli kartaa laakiin yani xukunka ugu muuqan oge asal ahaan uu leeyahay waxa kale waa duruuf soo korodha iyo waxyaalo daaric ah. ayuunbaa dhalinaya axkaamta kale xukunkiisa asalka waxa weeyaan waa alistixbaab haddii qofku awoodii guurka uu leeyahay mustaxab buu u yahay inuu guursadaa waajib kuma aha bay leeyihiin jumhuurku qolihii daahiriyada ayaa waxay yidhahdeen waa waajib maxaa yeelay fankixuu baa ilaahay iyo wa ankixu ayaama minkum markaa amar baa yimid marka amarkaa qofku inuu hal mar intuu nool yahay uu ka soo baxo oo hal mar horta inuu guursado amarkii uu dhaboobo waa waajib bay yidhaahdeen jumhuurku markaa awaamirtaas iyo man istaaa minkum eh, eh, macshar shabaab man istaaa minkum albata falyatazawaj iyo kuwa lamidkaa ah, waxay leeyihiin waa tarkiibe eh, ma aha iijaab ma aha maxaa yeelay bay yidhaahdeen qawaacidda shareecadu ma keensanayso waxyaalaha maladaadka in la waajibiyo nikaaxu maladaadka ayuu ka mid yahay iyo shahawaadka markaa in istixbaab la gaadhsiiyo mooyaane in la gaadhsiiyo heer waajib iyada oo eh, qofkii aan markaa daruura qabanin loogama baran shareecada markaa qawaacidda guud ee shareecada ayay eh, kaga sarfinayaan amarka daahirkiisa wahaakada ikhtilaafuhum fii khubatihi eh, khubadii muxuu ahaay guurka iyadana qaabkaasoo kale ay khilaafsan yihiin marka qofkii loo guurinayo miyaa dikrigii la akrinayaa ina alxamda lilah mise mise waa iska sunne mawaajib baa in la akriya mise waa iska sunne iyadana waa qaabkaasoo kale oo qolyaha ahlu daahirkaabaa laga sheegay inay yidhaahdeen khudbadda eh, nikaaxu waajib weeye laakiin jamaahiirtu inay mustaxab u tahay o ay sunno u tahay ayay markaa iyagu qabaan oo aanay arrintaasi waajibayni وهكذا اختلافهم في خطبته ولا يزاحم خاطب في خطبته ولا يزاحم خاطب qofkii inanta soo doonay yaan lagu celiiriyin fii khidbatihi khidbadiisa ay soo gedfariisigiisaasi yaan lagu celiiriyin yacni ma banaana arrintaasi alkhidba iyo alkhudba dee way kale khudbaduna waa hadalkii khidbaduna waa in qofkii markaa guur lagala hadlo ayaa khiba la yidhaahdo marka waa xaaraan eh, xanaabilada ayaa riwaayo ama wejhi odhanaya waa yukrah uu ku jira laakiin jamaahiirtu nahyigaasi laa yakhtub calaa khibati akhiihi sidii laa yabic calaa bayci akhiihi kuwii lamidka ahaa ayuunbay la mid oo ma bannaan in rakanad laakiin shardi baa ku xidhanoo waa haddii ay u iilato inantii haddii de gacanteeda ku jiray xaggii khaaibka haddii weligeeda uu gacantiisa ku jirana weligii haddii uu xaggii khaaibka u iisho yani uu ajiibo uu aqbalo yaan markaa cid kale soo dhexgelin cinda almala jumhuurka agtooda shardigaasaa ku xidhan ibnu xasmiya baa khilaafayoo isagu yidhi waa muطlaqan allahuma ilaa an yakuuna alkhaaibu aani afdala min alwal isagu saasuu haddii khaatibka dambe uu kii hore ka fadli badan yahay ayuunbaa ay banaanaanaysaa markaa waxaa laysku hayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu salaam faatima binti qays markii ay u timid ee ay tiri mucaawiye iyo abujahan baa iisoo geed fadhiistay maxaan yeela deetana nabigu intuu labadii mid walba cillo u sheegay ayaa wuxuu usaamatu bnu zayd buu jeediyey inay guursato marka iyadoo khidbo ku jirta ayaa khidbo kale haddana uu nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo bandhigay markaa bandhigiddaa nebiga takhsiiska laga qaadanaya nooc muu noqonaya ibnu xasmi wuxuu leeyahay nebigu calayhi salatu slam labadii markuu cillo u sheegay mid markaa ka fiican buu u keenay marka haddii qof ka fiican uu markaa u imanayo dee way markaa bannaanaanaysa haddii kalena ma banaanayso jumhuurkuna waxay leeyihiin faatima radi allahu tacaala canha kumay qanacsanayn nimankan ama kumay may aqbalin oo qabuul xaggeeda lagama marka oo hadda dee nabiga alayh sala la tashanaysa marka haddaan qabuul la bay banaantahay ama qadiyaddan ibnu xasin uu leeyahay dee waxoogaa mushkil bay noqonaysaayo qof dee kolley qofku fadli buu la ninka adiga uga fiican mid waliba intuu is yiraahdo ayuu markaa meeshii soo geli marka hadday inantii ay aqbashay haddii amarku gacanteeda ku jiray oo de sayib iyo wax noocaas ahayd ama cinda alxanafiya baalig ay ahayd haddii weligeed oo gacantiisa arrinta ku jirtayna <clears throat> weligii oo dee gabadh markaa bikro ahoo mujbaraa ay weligii haddii uu aqbalo khaaibkaa hore ayaan markaa la ogolaanaynin khaaib dambe marka waa xaaraan sida aan soo tilmaanay xukunku saasuu noqonay walarbaca a'imadii afarta ahaa lam yafsakhuu guurkii ma fasakhayaan in awqacahu haddii uu u rido lilxaraami sidii xaaraanta ah yani haddii khidba calaa khidmati akhiihi uu sameeyo oo gabadh ninkana soo doonay oo la aqbalay haddii uu markaa isagii ka qaado oo sidaa uu ku guursado ninkaa guurkiisa ama la fasakhaya ama la burinaya oo guur aan jirin yaa la odhanaya jamaahiirulfuqahaa maya bayni lama odhanayo waxa weeyaan guurkaasi saasuu ku ansaxay maxaa khilaafsan waa kan waqad xakow waxay ka sheegeen can maalikin ina maalik baa waxay ka sheegeen an turjaca in la soo celiyo oo ninkii nikaaxiisa la buriyo muطlaqa wa canhu waxaa kaloo laga soo guuriyey in yadkul bihaa hadduu la aqal galo lan tunsaca laga soo siibi maayo o laga soo kaxayn maayo laba riwaayadoo kale ayaa maalik ka soo arooray mid oo marka xoogaa in guurkii la fasakhayaa laakiin midi waxay leedahay haddii ula aqal la iska daynay riwaayada mar walba guurkaasi <clears throat> waa la burinaya guur ansaxaya ma aha qadiyaddu waxay ku wareegaysaa un hal nahyu yaqtadi lfisaad dee markaa jumhuurkana arrinta noocan oo kale ah fasaad kama dhaliyaan usuusha daahiriyadu way keenaysaa in fasaad maarata laga dhaliyo laakiin sidii albeyc calaa beyc akhiihi washira calaa shira akhiihi kuwi lamidka ahaaba jumhuurku ma fasakhayaan waayo nahyigu wuxuu u noqonayaa bay leeyihiin xaggii ukhuwadii maaha xaggan caqdiga dhibaato markaa ka jirto arintan inaan caqdiga aanay aqbalaynin ma ah <clears throat> oo arkaantii caqdiga ma ah laakiin waxa eh, ay arintu khusaysaa bay leeyihiin ukhuwadii iyo walaaltinimadii baa la ilaalinayaa markaa arrin keensanaysa ma aha fasakhaad keensanaysa wanadabuu likhaaibin an yandura xataa yakuuna bilwiaami ajdara wanadabuu waxay u suneeyeen likhaaibin ninkii markaa gabadha soo doonay an yandura inuu eego oo gabadhi arko inta aanu guursanin xataa yakuunaa si ay u noqdaan bilwi'aami ajdara kuwo markaa is-aqbal iyo iswaafaqid mudan oo day markay labadii qof is arkaan oo ay iska bogtaan saa isugu qancaanay markaa guurkiina uu dhaco ismuwaafaqo iyo in la iswaafaqo oo waxa weeyaan la isla qabsado ayay u dhowaanaysaa laakiin labadii qof oon is aragba marka eh, la isu guuriyo hadhow isu soo galaan in labada qof mid ahaani sidii uu filanayay qofkii markaa noqon waayo datana niyarjabo ku imaado ayaa dhici karaysa taa markaa waa laysla ogolyahay inay mustaxab tahay oo ay fiican tahay in la eego waa isla ogolyihin laakiin intee gabadhii markaa laga arki karaa ayay isku khilaafsan yihiin wuxuu ihi nadaruhu lilwajhi waalkafayn eegmadiisu waxay ahaanaysaa wejiga iyo labada kaf ayuunbuu gabadhii ka arki karaa wa qaala nucmaan abu xaniifa wuxuu leeyay maca rijlayn iyo labada cagood iyagana waa la arki karaa qadameynka waaahiri alaqahu aahirigu isagu meel kuma qaydayo uu ilaaqaya maaragta waxa weeyaan maa yadcuuhu ilaa nikaaxiha wa quyida waxaa lagu qayday eegmadaas biqaalibi duhuuri wixii muuqashadiisu ay qaalibka tahay inta badan gabadha markaa jirkeeda ka muuqan kara markii gurigeeda iska shaqooyinkeeda hawlaheeda ku jirto jirkeeda inta muuqan karta ayaa loogu qaydiyay cinda axmeda imaam axmed raximah allahu tacaala agtiisa marka afartaa qowl ayaa ku jiraya jirkeedii inta laga arki karayo markaa de qolyaha hore waaintii ay cawlada u arkayeen wixii aan u arkayn maalikiyadii iyo iyo shaaficiyadii wejigiiyo labada kaf baan cawlo ahayn bay leeyihiin markaa de cawladeeda wixii aan ahayn ayuunbuu arki karaya abu xaniife sidii salaadda bay nagu soo martay labada cagood cawre kama dhigay markaa labadii gacmood iyo wejigii iyo labadii cagood ayuu isaguna leeyay daahiriyadu waxay haystaan markaa cumuumka xadiidka oo falyandur minha maa yadcuuhu ilaa maa yadcuuhu ilaa nikaaxiha markaa waxay leeyihin wixii markaa nikaaxeeda ugu yeerhayaba waa uu arki karaa saasay markaa u ilaaqeen xanaabiladu waxay leeyihiin eh, inta markaa sida badan muuqata xadiidkii jaabir markii nabigu alay sla sla yii gabarh baa markaa igu jirtay wiinan guursado deetana waa u dhuumanayay ilaa iyo aan ka arkay wax markaa aan ku qanco deetana aan markaa guursaday marka dee markuu usoo dhuumanaya markaa meelahaas gabadhiyo iska markaa baraadlo oo aan baraarugsanayn kolley eh, de waxaa laga yaabaa jirkeedii meelo kalea muuqanaya kolay qoorta iyo timaha iyo ay iska muuqdaan ayaa markaa dhici karaysa marka iyaguna xaggaasi ayay eh, ula baydhay intaas waa muqadimaadkii waxaa markaa la gelayaa arkaantii eh, nikaaxa baabkan koobaad oo fasaladiisiiuna halkan ay ku qoran yihiin wuxuu ka hadlayaa arkaantii nikaaxa waxaa ugu soo horeysa markaa siiqadii iyo wixii lamidka ah wuxuu yihi faslun fi alfaadi nikaaxi waman yuctabaru idnuhu waa ereyadii nikaaxa loo isticmaalayay loo adeegsanayay iyo dumarkii cidda markaa idan u baahan iyo taan u baahan bilafdi taswiijin wa inkaaxin cuqid wamaa litamlikin lada nucmaanisi wahibatan limaalikin wakhayaaru mukalafan xuran falaysa yujbaru waliljunuuni ajbaru aw isida watujbaru lbikru wanucmaanun aba wathayibun sagiiratu lan tujbara lishaaficiyi fanakxuha tacadara walabu mujbirun bila shtibaahi waljaddu cinda shaafici yudaahi wakaabin wasiyuhu limaaliki waaxmadi fi ashhari lmasaaliki ومجبر لدى أبي حنيفة جميعهم ولا تكن بخيفة فإنه بعد البلوغ خير إن كان غير والد من أجبر واغنى عن ابن البكر بالصمات واشترط النطق لثيبات وثيب من وطئت في القبول ولو زنا للشافعي والحنبلي وصح إجبار الإمام سيدي للعبد عند الشافعي وأحمد للعبد عند الشافعي وأحمد وعقده على الخيار يبطل ولأبي ثور خلاف ينقل ثم انطقن بالقبول التابع في مجلس والفور عند الشافعي بلفظ تزويج وإنكاح عقد عقد والله حريا والله قلت يا نكاحي بلفظ تزويج وإنكاح لبدا لفظ من ذهان بالغو عقدية lafdiga taswiij iyo lafdiga inkaax labadaas waa lagu ijmaacsan yahay haddii lagu caqdiyo in caqdigaasi uu sidaa ku asaxay waa lagu ijmaacsan yahay waa laba lafdi oo sariixa ah wey waxa markaa laysku khilaafay wixii kinaaya labadaa lafdi waa sariixi tarjamadoodiina waa caadi afafkii kale markaa iyaguna sariixa ahaa wixii laakiin kinaayo noqonaya ayaa khilaafku uu ka jiraayo wuxuu yidhi wamaa litamliikin wixii tamliig faa'iideeya zid lada nucmaan nucmaan agtiisa soo ziyaadi oo erey kasta oo tamliig faa'iideynaya isagu wuu ogol yahay wahibatan hibo u soo ziyaadi limaalikin maalik agtiisa alfaadii markaa shaaficiye iyo xanaabila waxay leeyiin labadaa erey wax aan ahayn ku guntami maayo iyo wixii tarjamadooda ah ee afafkii kale maalikiyada iyo xanafiyadu intaa waxbay ku darayaan maalikiyadii qowlka u muctamadka ah lafdiga hiba oo dikrulmahrina ula socdo meherkii la raacinayo wahabtuka bintii bimahrin qadruhu kada haddaan meherka la raacin sida iyada iyaga laftooda ma ansaxay kuwa hore dee meherka in la sheega daruuri may ahayn laakiin haddii lafdiga hiba la isticmaalo waa in la raaciyo sadaaqii waa in la raaciyo marka waxay leeyihin wahabtuka bimahrin qadruhu kada haddii uu yidhaahdo oo kii kalena qabiiltuu yidhaahdo waa markaa ansaxaya waxay markaa isku raacsan yihiin fuqahadu lafdi la-aan nikaaxu inaanu guntanin ilaa in qofku macduur yahay dee mooyaane taa iyada khilaaf kuma jiro oo haddii inta laysu yimaado meeshii sharaadiga wuxuun la cabcabo heblaye heblaaya laysu guurinayaayo deetana aan iyadoon caqdiba dhicin uun deetana khalaas la duceeyo oo layska kala tago inaan meeshaa guur jirin way isla ogolyihin waa laysu yimid iyo maxaa haddaa meesha laga gabanaya iyo waxaasi ma shaqaynaya waa in lafdi iijaad iyo qabuul noqon kara oo maarata wa wax lagu caqdi waa inuu jiro haddii kala socon haddii markaa taswiija inkaaxa u noqdo waa laysla ogolay wixii kinaayo noqonaya ayaa laysku diiday abu xaniifa kinaayad wuu ogol yahay waxaanu ka dhigayaa dhammaan waxa la yihahdo wixii tamliik faa'iideeya tamliiku cayni fi yani waxa weeyaan wahabtuka mallaktuka bictuka waxaasa lagu ogoli acطaytuka intii bimaalin qadruhu kada wax allayaalo wixii tamliik faa'iideyna tamliiku caynin waa caadi bay leeyiin maalikiyaduna qowlkaada koodaa ku dhowna way leeyihiin qowl kale oo hibo uun kusoo darayna way leeyiin kanana u muctamada marka waxaa la isku haystaana alfaadii kusoo aroortay axaadiista nabiga ala sla zawajtuka iyo ankaxtuka mallaktukana waa lasoo guuriyey mallaktukaha bimaa macaka min alqur'aan markaa waa kaas yidha laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin wuxuu qiso quray ahayd qisadii qur ahayd baa qaarna ruwaadii zawajtuka u soo wariyey qaarna ankaxtuka u soo wariyey qaarna mallaktuka u soo wariyey dee qacan midgu intaba ma wada isticmaalay mid uunbuu isticmaalay qiso keliya ahayd markaa xujo kuma sugnaanaysa riwaayada mallaktukaa waxay waadix ku tahay in riwaaya bilmacna ay tahaydo de raawigu markaa waxa weyaan ereygaas oo sidii isagu maarata la noqotay u cabiray maaha kama tarjumaysa lafdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam yahay nabay yidhaahdeen waa caqdi ishhaad u baahan markhaatigeyn kinaayaduna niyay u baahan tahay niyaduna qalbigay ku jirta qalbiga waxaa ku jiraan ciidamo daalacan karto marka eraya waxay ula jeedeen kol haddii aan eh, niyadii u baahantao niyadiina aan la garan karin wixii niyoodeen caqdigani eh, wuxuu u baahan yahay lafdi sariixa un in lagu xidho bay yidhaahda qolyaha kalena waxay leeyihin mayna dee iyo waxyaalahan baabadii sheegaya meesha guur laga doonay ina la isticmaalaya in guur looga jeedo way markaa waxa weeyaan eh, way iska caddahay oo qaraa-intiibaa ayaa laga faa'iidaysanaya <clears throat> markaa si kale marka loo eegana nikaaxan jaanib tacabudiya baa ku jira jaanib tacabudiya baa ku jira maaha caqdi maxdiahoo cuquuddii maalig ahaydoo kalea ah maaha jaanib tacabudiga ku jira markaa alfaadiisani in lagu taqayudaa tacabud miyuu ku tacalluqay mise kumuu tacalluqin ida lafteedana khilaafku salka wuu ku haynaya bilafdi taswiijin wa inkaaxin cuqid labadaa lafdi waa lagu caqidi karaa wamaa litamliikin lada nucmaani zid wixii tamliik faa'iideeyana nucmaan agtiisa soo kordhi wahibatan limaalikin lafdiga hibana maalikiin iu soo kordhi wa khayaruu door bay geliyeen mukallafan qofkii mukallafka ahaaye xuran xorka ah waa markaa raggii weeyaan yani kaas falaysa yujbaru kaa cidina ma qasbi karto nin qaangaara caaqil ah xor ah saddexdaas qof markaa waxa weyaan raga oo laga helay albuluuq waalcaql waalxuriya cidina guur kuma qasbi karto gabar aanu isagu eh, ikhtiyaarina looma guurin karo markan ay waxbaa la isku asturaya ayay wax leeyihiin ayo haddii ninkii uu diido mararka qaarkood aabihii odayaashii tagayo oo odhanaya anigaa anigaa guddoomay oo deeta markaas la caqdiya la odhanayaayo ninkii baa la doonaya inay ku mehersanto qiso noocaas dhacday baan ayaan oga waxaas markaa wax soconaya maaha guurna waxaasna min hadduu qaangaar yahay waxba loola guurin karo marka wakhayaruu khiyaar baa la gelinaya isaga ayaa arrinkiisa gacanta ku haysta wey mukalafan xura ninkii mukalafka ahaa ee xorta ah falaysa yujbarukaa guur aanu isagu raali ka ahayn looma guuriyo oon idan looga haysan waliljunuuni ajbaru aw isiba laakiin waalid qofkii ku sifaysna waalida daraaddeed waa loo ijbaari iyo caruurnimadii yani qofkii yaraa weligiisuu u guurin karaa laakiin de shuruudo iyo hawlay leedaha aabbihii bay isla ogol yihiin wiilkiisii yaraayee aan qaangaarin haddii uu dan u arkay in markaa loo dhiso dee gabar maalan ku soo baxayso u munaasiba oo arku isilaado waa looga hormari haddaad la sugto ilaa iyo inta isagu weynaanaya uu dooranayo inuu ku sii xiro waa fiican tahay waa arrin bannaan weyn waana shareecadu way ogosha culimadu waa isku waafaqsayen qofkii waa la dee isagiina caqdi kama asaxay maadaama aanu isagii cabdika ansaxayi idankiisiina ma ansaxayo de waaba qof waalan in markaa isagana loo guuriyo weligiisii u aqbalo ayay iyadana noqonaysaa o ijbaarkaas ayaa isagana ka bannaan markaa isagana aabihii way isla ogol yihiin awoogana waa kuwa shaafiyadu raaciya xaakimkiina lil xaaja haddii baahi ay meesha jirto ninkii talaakeyn maaragtay waxa weyaan dahlis ku ji waa xaakimkiina uu samayn karaya lakin xaakimku uu ka dambeeyaa abka iyo jadkaba uu ka dambeeya dadkii kale waxba uma guurin karaan dadkii kale kan caruurtaana waxba uma guurin karaan sadigan xataa xaakimka waxba uma guurin karo aabbaha iyo awoga awogana walo shaaficiyada kasoo darayaan ayuunbaa u guurin karaya majnuunkiina waa saas oo kale markaa markii majnuunka wax loo guurinayo dayaan la odhanin isagu ha aqbalo lannu qabuulkiisu ma asaxayo inta meesha soo fariisiyaanbay ayuu ohanaya waa lagu la hadlay isagana niyadda loo yar dhiso oo dee maaragtay moraalkiisi wax suuriya inta caqdi caadiya markaa iska suuriya isaga la tusayo maasha alla ayay qabiltu dhaho taas waa la odhan karaa laakiin de in weliil amrigiisi uu guursado laakiin gabadhiio isagun uu qabiltu yii loo xareeyo arintaas arrin halisay noqonaysa waliljunuuni ajbaru kii waalaa junuunka daraadii bay u ijbaarayaan aw isiba ama kii caruurtaa caruurnimada daraaddeed waa loo ijbaari karaa oo cidda ijbaaraysana waa dadka ansha wa tujbaru lbikru inantii bikrada ahay baaliq iyo khayrulbaaliq lama kala saari waa la ijbaari karaa wa nucmaanun abaa abu xaniifa raximah llahu tacaala isagu diiday gabadhii haddii ay bikir tahay qaangaadhna tahay sakiiradu way soo socotaa iyadu sakiirada halkan da inoo gelaysa waliljunuuni ajbaru aw isibaa markuu yidhi waalidii qofka waa loo ijbaaraya waa rag iyo dumar sabinimadiina waa loo ijbaarayaa waa rag iyo dumarba oo inantii yaray markaa waxay habeenkay dhalatay mehersanaysaa oo waxa weyaan caqdigu uu qabanayo hadii markaa lagu nikaaxiyo nikaaxaasi wuu asaxayaa shuruud buu leeyahay shuruudaha waxyaalaha qaarkood waa inoo iman doonaa laakiin wuu asaxaya shareicadu waa sidaa de walaa cibrata biqaanuunin yukhaalifu shariica soo maa qaanuun shareicada khilaafaya ictibaar male laakiin waxaa dhici karta in qudaadu ay yidhaahdaan arrintaasi haddii ay dhacdo si aan u eegnayn maslaxadii sharciga ahayd iyo shuruuddii sharciga ahayd la fuliyey hanala soo socodsiiyo taasi mushkilad ma laha oo de qaadigu ishraaf buu leeyahay wulaadda dadka mas-uuliyiintaa inuu ishraafo oo uu ka warhayo awood buu uleeyay laakiin in la manciyo oo la yidhaahdo arrintaasi lama samayn karo taasi waxay noqonaysaa shareicadii oo laga hor imanayo waliljunuuni ajbaru aw isiba wa tujbaru lbikru marka inantii bikirka ahayd marka iyada baaliqaba ha ahaatee weeye waa la ijbaari wanucmaan laba abu xaniifa isagu waa diiday halkaa oo markaa khilaaf bayna aljumhuur walxanafiya weeyaan marka jumhuurku waxay eh, leeyihiin de inantan iyadoo yaroon qaangaadhiba wuu dhisi karin markan ay weynaateen isagunbaa haddana weligeediiya markaa wuu guuri karaa abu xaniifana wuxuu leeyahay eh, markii ay yaray maalkeeda wuu ku tasarufay markaa nikaaxeedana wuu ku tasarufi karin laakiin hadday qaan gaadhay maalkeedii kuma tasarufi karo nafteediina kuma tasarufi karo waxay leeyihiin waxa weeyaan man laa yamliku alwaliyu atasarufa fii maaliha falaa yamliku tasarufa fii nafsiha nafteediina kuma tasarufi karo nikaax ma caqdin karay markaa leeyihin qolyahan kalena xaggaasay markaa eeganayaan waxaa kaloo dee iyadana la eegayaa xadiidkii tusta'danu lbikru waidnuhaa sumaatuha Eh, ama laa tusawaju albikru xataa tustaadan wala hayibu xataa tustacmar waa markaa la kala duwan midna istidaankeeda baalashadna istimaar baa loo sheegay eh, marka waxay leeyihiin haddii lahado labadiiba waa shardi istidaankii oo wax farqa udhexeeyaa ma jiro dee waxay noqonaysaa in labadii la simo xadiidkuna ma simo midda kale wuxuu hi xadiidku athayibu axaqu binafsiha min waliyiha wlbikru ahayibu axaqu binafsi hadi weliha waxay tusinaysaa ana albikra laysat biaxaqa binafsiha min weliyiha ayaa mafhuumkiisa uu tusinay waayibun sagiiratu lan tujbara lishaaficiyi fanakxuhaa tacadara marka watujbarulbikru markii la yidhi maxaa meeshaa ku baxay ayibti marka gabadhii ayibada ahay ee iyadu guri hore soo martay ayibka tariifkiisu anunaanu doonaaye iyada lama ijbaari karo taa waysma ogolyiin hadday baaliqo tahay gabadh qaangaala hadday tahay aayib axaqu binafsiha min waliha weyn waa layska ogoli wa ayibun haddaba ayiba oo yar lan tujbara la ijbaarin maayo lishaafici imaam shaafici agtiisa sidaa daraaddeed fa nakxuha tacadara nikaaxeedu waa mutacadir ma suuroobay idan baa loo baahan yaha idanna ma bixin karto ayaa shaaficigii u leeyahy qolyihii kalena waxay leeyihiin mayana waa la ijbaaraya oo iyada duyuumadeedu ictibaarna waxaa ka xoogroon roon sibaha iyo markaa yaraanta ayaa ka xoog roon markaa ijbaarki waa sidiisii la yihahay shaaficina xaggan uu eegaya inay ayiban tahay labadan macne markaa iscaariday yaraantii iyo ayibnimadii teebaa la xoog yeelayaa bay isugu khilaafsay taana markuu sheegayba haddaba wuuu iminka uu ka hadlayaa awliyadii awliyaulumuurkii yaa wax ijbaari kara wuxuu yihi wal abu mujbirun bila ishtibaahi aabbuhu meelaha aynu ijbaarka soo sugnay mujbir buu ka yahay wax markaa dheehayna halkaa kuma jiro isaga layskuma haysto waljaddu cinda shaafici yudaahi shaafici agtiisa awowgiina aabbaha ayuu shabaha awowgii aabbo waa lamid uun marka aabbihii meesha uu ka maqan yahay aanu meesha ku jirin wilaayadii aanu lahayn awowgiina uu joogo booskiisi isagaa gelaya waxalla wixii aabuu awood u lahaana wuu leeyahay sidii dhaxalkaba uu meeshiisa usoo istaagay ayuu halkana walaayatu nikaaxana usoo istaagayaa buu leey qolyaha kalena waxay leeyihiin eh, maya abcan xanafiyadu iyagu hadalkana leeyiin laakiin eh, maalikiyadii iyo iyo xanaabiladii awowgaama soo gelinayaan waxay leeyihiin aabuhu dee maarata waa u naxariis badanyay kamaalushafaihii iyo arrimahaas iyo maarata eh, waqaacdii watigii dee salafka dhacday ama waqtigii nabiga dhacdayna xagga aabbahan bay abubakr radi allahu tacala canhu waa kii caaisha nabiga calayhi salatu salaam u guuriyey laakiin awow ma hayno farqina wuu udhaxayn karaya xaggii naxariista aabbahan soo dhaweyn uga naxariis badan yahaybaa ayaa dhici karaysa shaaficina waa isku guulay waa isku naxariis wa ka abin wasiyuhu limaaliki wa axmedin fi ashhari masaaliki wa ka abin aabbihii waxaa haddaba lamid oo dardaarmay limaaliki maalik agtiisa iyo wa axmedin axmed agtiisa fii ashhari masaali yani masaaligta ama uruqda laga soo guuriyey imaam axmed aqwaasha laga soo guuriyey ta markaa ugu caansan muctamadka wahi waa sida in wasigii uu mujbir yahay wasiyulab saasay markaa maalikiyadiiyo iyo iyo xanaabiladu ay leeyihiin oo haddii aabbuhu uu awooddaa siiyo oo u dardaarmo uu meeshii ku dhinto istaagayaa waxay leeyihin wuxuu ku tasarufaya waa awooddii aabbaha isagaana awooddani siiyey kamaalu shafaqihiisa daraaddeed ubaa aabbuhu arrintaa ugu yeelayahay haddii markaa aanu de waxaweyaan dantiisii ka danteedii ka arag sidaa muu sameeyeen bay leeyiin shaafici agtiisana wasigu waxbaba ma guuriyaba awliyaa-ulumuurkaba kuma jiro wuxuu yidhi wamujbirun ladaa abi xaniifa jamiicuhum wamujbirun mujbir weyn ladaa abi xaniifa xanifyada agtooda jamiicun awliyaulumuurka oo dhaniba awooddii ijbaarka way leeyihin de markaa ibnulcamkii baa soo gelaya in adeerkii dad maaragtay waxa weeyaan durugsan baa soo gelaye wuxuu ku yihi walaa takun bikhiifa ha cabsanin fainahu bacda albuluuqi khayara abu xaniifa raximah llahu tacaala qofkan la ijbaaray markuu qaangaaro ayuu door gelinaya o takhyiirinaya in kaana hayra waalidin man ajbara haddii ciddan ijbaartay aanay waalidkiisii ahayn oo aabihii iyo awowgii aanay ahayn ama gabadhan aabbaheed iyo awowgeed aanay ahayn ciddan ijbaartay wuxuu leeyahay bacda albuluuq khiyaar biihi wiilkii iyo gabadhiiba wiilkii isagoo yar loo guuriyey ama gabadhi iyadoo maarata waxa weyaan eh, aan ida bixinin la guuriye iyadoo yar iyadoo waalan wax midka ah markii ay markaa qaan gaadhaan ama saas maarata ka baxaan awood bay leeyihiin oo khiyaar bay leeyihin guurkii inay aqbalaan iyo inaanay aqbalin walow bacda dukuul bay leeyihin oo haddii ni qaangaadhin dukuulkii uu dhaco markii ay qaangaadho awooddii way yeelanaysaa lakiin ta halkaa baa ka imanaya oo haddii dukuulkii ay fasaxeen waxoogaa halkaa nooc tafriiqi uu ka iman karaya weliba in adeerkii oo kale oo haddana iyagu ay ogol yihiin siday noo soo socotay inuu isaguma guursado oo yidhaahdo zawajtuki min nafsi waan ku guursaday fi mahrin qadruhu kada waan kugu guursaday haddana hadhow taalada markaa waxa weeyaan bacda albuluuq baa la gelinaya dukuulkiina waa la ogol yahay waxoogaa halkaa ishkaal baa ka yar iman karaya laakiin haddii aan dukuul dhicin dee khiyaarkeedaasi ayaa markaa anfacay waqna ka kaaftoon buu yidhi can idnilbikri gabadha idankeedii bikrada ah bisumaati aamus kaga kaafto washtari nudqa dhawaq u shardi liayibaati gabdhihii markaas ayibadka ahaa idankii markaa qaab ku noqonaya gabadhii bikrada ahayd waxaa ku filan inay aamusto markii la weydiiyo sidii xadiidkuba u tilmaamay ayibadiina waxaa shardi ah inay hadasho oo ogolaansho lafdiga ay bixiso bikrada markaa sumaadkeeda waa lagu kaaftoomi waa cinda jamiic alwliyaa xataa ka guurinayo inuu adeerkeed yahay iyo kuwii lamidka ah qoli shaafiyada kamid a waxay idhaahdeen maya hadduu weligu mujbir uu yahay ayaa sumaadka lagu kaaftoomaya laakiin haddaanu mujbir ahayn iyadoo hadasho mooyaane ma guurin karo laakiin muctamad ma aha waayibun man wuicat fi lqubuli walow zinan lishaafici walxambali yaa haddaba ayiba ayibki baa la tacriifinaya wuxuu yihi waayibun man wuicat fi lqubuli waman wuicat fi lquburi gabadhii markaa xagga markaa qubulka looga tegay laga jimaacay ayaa ayibun ayibo noqonaysa intaa waa in la helo waa in wadci jimac dhaco jimaacina waa inu xaggii qubulka uu ka dhaco markaasay markaa ayibo noqonaysa walow zina hadduu doono markaa jimaacaasi dee zinaba hal noqdo lishaafici walxambali shaaficigii xambalgiyusay leeyihin markaa qolyihii kale maxay leeyihin maya jimaac waa inuu ka dhaco nikaax nikaaxaasi ama saxiix ha noqdo ama faasid ha noqo laakiin zina inuu noqdo ma ogola shaaficiyaduna waxay ka eegayaan markaasay markaa guur gabar soo martay ay noqonaysaa shaaficiyadu waxay ka eegayaan waxaan sayibada looga soocay fikradu waxa weeye annahaa jarabat irijaal rag bay soo aragtay bay leeyihiin markaa waxoogaa khibrad ayay tan kale ku dhaantaa markaa dee ama maarata zina ha noqoto ama nikaax ha noqotee tajribadii way jirtaa markaa awooddii way leedahay bay iyaguna qolyaha kalena way diiday ama haddii gabadha bakaaradeedii ay si kale ku baxay oo maaratay si kale da marata bakaaradii ku jabto xaaladda iyada kama baxayso xukunkii maaratay eh, abkaarta kama baxayso sidii bakaar eh, abkaarta ayuunbaa loo guurinayaa markaa cinda aljumhuur weji shaaficiyada ku jira ayaa sidaa khilaafsan ibn khayraan iyo ibn abi hureyre iyo laga sheegay wasaxa ijbaaru limaami sayidi wasaxa wuu ansaxaya ijbaarulimaai gabdhihii addoommaha ahaa in la ijbaaro oo maaratay guur aan waxba laga weydiin la guuriyo ama iyagoo diidanba la guuriyo min sayidin buu ka ansaxaya sayidkoodii gabadhii addoon tahay sayidkeedii wuu guurin karaa isagoo waxba weydiiyin iyadoo diidanna mid ay diidan tahay wuu guurin karaa maxaa yeelay budcigeedaba dee isagiibaa shareecadu ay siisay oo ku istimtaaci karaya markaa inuu cid kale u guuriyo awoodaa uu leeya way isku waafaqsanyiin lalcabdi cinda shaafici wa axmed addoonkii uma guurin karo sayidku isagoon ogolayn shaafici iyo axmed sidaa ay qabaan addoonkii miyuu ijbaari karayaa sayidkiisu maalikiyada iyo xanafiyadu haaba yidhahda sida addoontu ba la mid yahay laakiin labadani waxay leeyihin farqi baa udhexeeya oo addoonta istintaac buu ku lahaa laakiin da addoonka isagu shaqo kuma laha marka isaga raqabaadkiisa iyo arrimihiisay ku xidhan tahay ma ma ijbaari karo wacaqduhu cala alkhiyaari yubilu waliabii hawrin khilaafun yunqalu koley eh, de qaybahan waa qaybihii ugu horeeyey nadmigu halku ka bilaabnay ina nikaaxa sunatu min qaadiridaasah eh. markaa eh, bilowgii hore de wax loogu talagalay cid baa diraasayn iyo cid baa dhigan doonta toona la isma lahayn wax imtixaan loogu diyaargaroobayo imtixaan lagu hagaajisanayuunbuu ahaa markaa taxqiiq fara badan iyo hawlo fara badan iyo waxba laguma gelaynin maarata wixii bidaajumushtarika ku qornaa iyo waxoogaa mudakaraadkii ay wadaadadii maarata dhigi jirta wixii ku qornaa uunbaa nadmigu uu ku saabsanaa marka iminka halkan beytkani waa la bedeli doonaa ibnu rushdigaa wuxuu leeyahay haddii khiyaar lagu caqdiyo khiyaaru shardi nikaaxi waxay isku raacsan yihiin inuu burayo abu thawr baa khilaafay marka hadalkaa markii lasi yar dabagalayna ibnulmundir baad moodaa inuu ka soo qaatay oo ibnulmundir baa intuu shaafici iyo maalikiyadii ka sheegay nikaaxi haddii khiyaar shardi la geliyey inuu buray ayaa deetana wuxuu yidhi abu thawr isagu waxa uu yiri hadalka markaa abu thawr buu keenay abuu thawr wuxuu yidhi annikaaxu jaa-isun walkhiyaaru baailu nikaaxu waa jaa-is waa baail wa zacama abuu thawrin ana almas'alata laa khilaafa fiiha weliba wuxuu sheegtay buu ley inaan khilaafba ku jirin waxakaa dalika can ilkuufi abuu xaniifana saasuu ka soo raray marka waxaad moodaa ibnu rushdiin aanu ku qancin dee xikaayada abuusaru kuufiyada ka soo naqliyayo wixii uu maalikiyada ka ogaa iyo eh, ibnulmudir hadalkiisu qaabkaa u dhacay de shaafici intaa u ka sheegay intaasoo inuu qaatayo deetana u arkay masaladii la ysku raacsiiy nadmiguna markaa taas buu iskaga socdo wacaqduhu cala alkhiyaari yubtil nikaaxi in khiyaaru shardi lagu guntaa wuu burinayaa baatil buu ka dhigaya abu sawrna waxaa u sugnaaday khilaaf la soo naqliyo laakiin masaladii markii eh, aan sii fiirfiiriyey meeshu waa laba madhab iyo laba madhab abu sawrna keligii ma socdeen kuufigana waxaanu ka soo naqliyey waa ku saxsan yahay oo xanafiyadii waxay leedahay khiyaar kuu baaburayo faasida laakiin nikaax wuu ansaxay xanaabiladiina way ku waafaqsantahay marka halkii hore waxa kuugu halayo oo keliya shaaficiye iyo iyo maalikiye uunbaa ku halay saas daraaddeed waa la bedelayo shartu lkhiyaari faasidun waalcaqdu dal nacam lishaafici wamalikin laa indakl maalikiyada lafteedu way kala saaraya wamalikin laa indakl maalikiyadu waxay leeyihin hadii dukuul uu dhacay caqdigii u ansaxay haddii aanu dukuul dhicinna waa la fasakhayaa u buraya markaa sharط اlkhiyaari faasidu wاlcaqdu dal iyo dalla labadoo odhan karta wuu lumay iyo wuu buray wاlcaqdu dal lishaafici shaafici agtiisa ayuu caqdigu burayaa kalmaaliki laa in dakl maalikiga isagoo lamid ah shaafici oo isagana caqdiguu burinayaa laa in dakala biha hadduu la aqal galay maya maalikiyadu ma burinayaan marka maxaa xanaabiladii iyo xanafiyadii caqdiga ma burinayaan maalikiyadii laftoodana bacda dukuul ma burinayaan markaa shaafici iyo iyo maaligoo xaalada ayuunbaa caqdigaasi burinaya markaa khiyaarku laakiin uu burayay way isla ogolyihin abu sawrna ma khilaafsana taas oo dee siduu ibnulmudirba ka soo naqlinayo inagu dee kutubtii abu sawr ma haynee isagu kitaabkiisii waayey waa kan hadalkiisii soo naqlinaya annikaaxu jaaizun walkhiyaaru baailu marka khiyaarku inuu baail yahay way isla ogolyihin islan jumhuurku ba u leeyihiin madaahibta kale lada khiyarku waa baail iyunbuu abu sawrna u leeyahay oo khiyaaru shardi meesha ma gelin maxaa yeelay inta badan waxaa la galaa goor wax laga fiirsado nikaaxa dee goor laga fiirsaday dad baa isu imanaya waxbaa la daraaseeyaa inta badan lamid maaha bayci lamid maaha shaygu intuu markaa ku cajibiya isla markiiba iibsanaysay haddana hadhow baa laga yaaba wax kale ka soo baxaan ama si kale u fikirto laakiin guurku sidaa maaha bay leeyihin khiyaaru shardi ma geli karo haddii haddaba khiyaaru shardi la geliyo qolyahaas waxay cabdigu ma burayo waa sharun faasidun hayru mufsid oo sida badan annikaax laa yafsudu bishuruud alfaasida shuruudda faasidkaa nikaaxu kuma buro haddii aanay maqsuudkiisii iyo waxaasi dhaawacay shaaficiyada laftoodu arrintaa way ogoshaa laakiin haddana khiyaarkan waxay u arkeen in uu markaa sulbigii caqdiga inuu dhaawacayo oo gabadhii waan kuu guriy haddana khiyaar baad leedahay oo waad ka noqon kartaa in markaa caqdigii uu dhaawacayay iyagu arkeen laakiin qolyaha kale uma arkayaan uma nianna intaa kadib wuxuu yidha haddana waxaad ku dhawaaqda haddaba sumadu waa iska tartiib tartiib dikriga intiqanna ku dhawaaq bilqabuuli taabici qabuulkii iyo aqbalkii guurka la aqbalaya taabica u ahaa iijaabka fii majlisi yani fii majlisi iijaabi majliskii iijaabka inta lagu jiro ku dhawaaq wlfawru cinda shaafici shaafici agtiisana fawr baa waajibayo degdeg waa in lagu dhawaaqay majlisu kuma fille sidaadii iijaabka u dhammaaday waa in aad ku dhawaaqdo qabuulki oo haddii taraakhi uu dhaco ama aad hadal yaroo kale soo dhex geliso ka ajnabiya wuu buraya marka qolyahani ciraadka dimala way isku waafaqsa hadii laga jeesto xanaabiladiyo kulley way sheegay haddii sheekooyin kale layska galo dee waxba ijaabkii hore kama jirayaan laakiin haddii qofku si kale uun wakhtigu ula dheeraado oo maarata zaman soo dhex galo shaaficiyadii ma ogola xanaabiladuna majliskii bay ayaa ku filan bay leeyihiin haddii intii majliskii la fadhiya ay tahay xanafiyaduna waa saasoo kale amaa maalikiyadu shaaficiyaday la socdaan maalikiyadu shaaficiyaday la socdaan saas daraaddeed waxaad odhan fi lmajlis intiq bilqabuuli الtaabici fi lmajlis intiq bilqabuuli الtaabici sharطan ka fawri اlmaliki wالshaafici fi majlis intiq biqabuuli taabici qabuulkii taabica waha iijaabka ku dhawaaq majliska dhexdiisa kaga dhawaaq sharan maxaa arrinkaas shari uu yahay ka fawri lmaaliki washaafici sida fawrka iyo degdega maalikiga iyo shaaficiga oo iyaguna shari weeyaanoo fawriyadaasi shardeeya faslun fi lwliyaa wa kownu cabdin min waliyiha wajad laakin lada nucmaani hada yustaxab wa cinda daawuuda libikrin lazima wa cama hada fi lmuxalla faclama uma alwaliyu muslimu mudakaru mukalafu cinda almalaa muxararu wabacdu zid lishaafici waaxmada cadaalatan waan yakuuna murshida waxuratun waliyuha qul casaba famuctiqun faxaakimun murataba tartiibuhum ka irfihim binasabi in yufqaduu fawaariun bisababi walibnu cinda ashaaficiyi laa yeli wajcalhu bacda jaddiha lilxambali wamalikun yuqadimu laha cala ajdaadiha wacaksuhu cinda almala wa kownu caqdin min weliyihaa wajaba caqdigu inuu xaggii weligeeda ka yimaado oo weligeedu uu caqdiyo gabadha weligeedii ayaa wajaba waajib ah oo weliba dee shardi ah wey waajibnimada shardinimadaa kasii weynbe waaba shardi wey laakin lada nucmaani haadaa yustaxab abu xaniife agtiisa arrinkaasi waa mustaxab wa cinda daawuuda daawuud agtiisana libikrin lazima bikro ayuu markaa waxa weeyaan arrinkaasi u laazimay wa camma Eh, fimual muxallaha agtiisa oo daawud isagu ma waafaqsane isagu bikra iyo ayiba waa waajib buu yahay buu leeyahay faclaman ogow o daawud ha raacinin buu saddex madhab baa markaa ku jira ishtiraau lweli waa sharun mulaqan iyo shardi ma aha mulaqan iyo bikra iyo la kala saaro ayibo oo la ydhahdo bikradiibuu shardi u yahay ayibkiina uma aha markaa jumhuurku waxay leeyihiin waa sharun mulaqan laa nikaaxa ilaa biweliyin iyo Eh, falaa tacduluuhuna iyo maaragtay ankixu ayaama minkum iyo eh, walaa tunkixu lmushrikiina iyo kuwaas deliishanaya tunkixu xanafiyadiina iyaguna waxyaala kala deliishanaya maarata falaa junaaxa calaykum fima facalna fi anfusihina bilmacruuf an yankixna aswaajahuna iyagii baa markaa loo idaafay xataa tankixa zawjan hayrahu iyaguna xaggaas iyo arrimahaas iyaguna haystaan eh, laa nikaaxa ilaa biweliyinna sixadiisa ayaa hadalkii keenaya haddii sixadiisa markaa la sugo lafteeda yani waxa weeyaan nafyulkamaal iyo waxyaala noocaas ayay markaa ku xambaarayaan ee waxay leeyiin nikaaxii shardi uma aha weligu dabcan doodoodu way dheer tahay ibnu rushdina waxoogaa bu niqaashayaa marka dambena waxaa u odhanayaa haddii nikaaxa la shardiyayo shareecada waxaynu arki lahayn iyadoo tafaasiil laga bixinayo siday u kala tartiibsan yihiin iyo siday u kala horeynayaan iyo arrimahaas wixiina axaadiistii iyo kuma hayno awliyadiisa u kala horeynayaan iyo waxaasoo dhan ma hayno buleey marka haddii shareecadu ay awoodda intaa laagsiinaysa buu isagu leeyahay waxbaa maaratay eh, waxaa la arki lahaa iyadoo shareecadu markaa wax tafsiilaad ka bixinaysa tafsiilaadkiina ma hayno buleey calaa kulli xaal eh, salafkiina aahaar aad u fara badan baa laga soo guurinayaaoo diidaysa nikaax biqayri weyn qaarkood ay leeyihiin azaaniyatu hiy alatii tunkixu nafsaha marka arintaasi waa arrin dee eh, jumhuurku ay u badan yahin inay xaaraan tahay aanay bannaanayn laakiin haddana waa masale ijtihaadi de masale ijtihaadiya un bay ahaanaysaa eh, waa markaynu leena masale ijtihaadiya macnaheedu ma aha yaan eh, maalan qowlkaa la radinin wuu banaan yahay intaad niqaashta inaad tirado qowlkaasi waa qowl baatil oo meel kala dhacdo oo tiraahdo qowl markaa waxa weyaan faasid ah weeyaan laakiin maxaa lagu diidan yahay waxaa lagu diidan yahay ciddii qabtay inaad wax ka sheegto qowlka wax ka sheegto qowlkaas waa qowl liitadhe waxba kama jiraan shareecadu waa khilaafsan yahay nusuustiiu khilaafsan yahay waxaaso dhan waa lagu ogolay culimaduna way samayn jireen laakiin qaa'ilka waa inaad isaga nabadgeliso waayo waxaan masale ijtihaadi weeyaan taasaan lagu ogolay wkownu caqdi min waliyiha wajab laakin lada nucmaani haadaa yustaab mustaxab wey wa cinda daawuuda libikri nazima markaa masaladan masaafada soomaalida isku aad baa looga hadlaayo waadada lafteedu xoogaa qolana difaaceedaad moodaa inay eh, ay ay maaragtay dhufay isugu jiraan qolana markaa la dagaalankeeda markaa markaas haddana labadii qol wax laga yaaba in iyaga laftoodu ay isceebeeyaan markaa qowlka radi eh, laakiin qaailku ha kaa wa cinda daawil halkan bay farax ka tahay kan aaba kule meel fog baa lagu soo meherin karaa kan kule ka waran aabahey halkan jooga ayay odhanaysa war naftaydii baan kuu guuriyey markaasuu odhanaya waan ku aqbalay odaygiina halkan taagay gudka sita uu leeyahay ma guursan karti waxba kama jiraan bay leeyihi oo maarata awoodda iyadii baan markaa dee marka waxay ku qurux badan tahay iska niqaash cilmiyo haadi ah inay iska ahaato wa cinda daawuuda libikrin lazima agtiisana gabadhii bikrada ahayd ayuu u laasimayaa weligu wa ama haada fi lmuxalla muxallaha marka la joogo waa caam ishtiraadulweligu oo isagu sheekhiisii daawuud ahaa sheekhiisi markaa yani dee waa uu ismay soo gaarin bede laakiin de ariiqadiisa waa haystay kuma waafiqan arrinta jumhuurkiibu ku waafiqay faclaman arrintaa oge uma alwaliyu muslimun mudakar waa shuruudii weliga alweliyu weligu muslimun waa qof muslim ah markay gabadhii muslimo tahay ama hadday gabadhii gaalo tahay gaalunbuu noqonaya muslim markaa weligeedii noqon maayo mudakaru oo lab gabadh weli ma noqoto mukalafu mukalaf waa inuu yahay caaqil baaliga cinda almala jumhuur siday qabaan caaqil waa lagu ijmacsan yahay laakiin buluuqa ayaa hadal ku yar jiraa iyadana jamaahiirtu way isku waafaqsan tahay riwaayo xanaabilada agtooda hadduu tabanjir yahay wuu guurin karaale oo qisadii umusalamo nabigu alay sl markuu guursanayey cumar uu u guuriyey cumar ibn abi salama oo kolley manaha sanad ahaana aanu asixin ayay markaa jirta markaa deetana riwaayada axmed baa jirta odhanaysa toban jir hadduu gaaro wuu guurin karaa saasaa indalbalaadana ishaaraysa muxararu kaasoo markaa xor ah oo addoonkii isaguna waxba ma guurin karo wa bacdu intaa kadib zid lishaafici wa shaafici iyo axmed waxaad u kordhisaa cadaalatan wa an yakuuna murshida inuu cadli yahay qof qumanoo toosan oo diin ahaan toosan sidoo kale rashiidahoo aan safiih ahayn xaggii maalka labadan shardi marka maxaa la gaara shaaficiyada iyo xanaabiladu qolyihii kale faasiqii inantiisa uu guurinayaa bay leeyihiin waxba shardi ma shardu kamaal bay leeyihiin waa fiican tahay inuu cadli ahaado laakiin shardi ma aha laa nikaaxa ilaa bishaahidayn ilaa biwaliyin murshid baa riwaayadka soo aroortay waliyin murshid marka riwaayadka qaarkood laa nikaxa ilaa biwaliyin unbaa soo aroortay iyo ayuma mraatin nakaxat nafsaha bikayri idni waliyiha marka iyagu xaggaa kale ay u badanayaan waxay leeyihin shardi maha faasiq midda kale waxay xagga macnahana waxay ka eegeen waxay yidhahdeen faasil kasta hadda markay inantiisii noqoto waxa weeyaan iska geejinaya oo wuu uu ka eegaya adag oo si fiican maarata waxa weeyaan fisqigiisu waa xagga tadayunkiisi xaggii maaragtay waxa weeyaan khayradiisii ma aha biili sheekhii cisudiin bin cabdisalaam shaaficiga ahaa xaggaasuu u janjeeray inaan la shardiyaynin maaragtay cadaaladda hazaali laftiisa iyo hadal bayley odayaal fara badan oo dee hablahoda guuriye baa jira waaba iska taariku salaama taarikusalaad kasta hadduu yahay marka inantaadi baa la guurinaya la yidhaahdo dee waxa weeya yaa ka celin karay halkaanu soo fadhiisanaya masaajidkiibu kuu soo gelaya ma waxaad odhan faasiq baa tahay oo ma guurinaysid marka hadal badan bay shaaficiyada laftoodu ay leeyihiin laakiin aduu aakhirka haddana sharaxda minhaajku waxay ictimaadayaan waxa weeye faasiqa nikaaxiisi inuu asaxay marka haddee bal sida laysu maarinaya waa safiihibay meesha ka saaraysa wuxuu yihi waxuratun waliyuhaa qul casabah markii eh, markaa imkana waxaa laga hadlayaa tartiibu lawliyaa awliyadii sida ay u kala horeeyaan iyo tacyiinintooda wa xuratun gabadhii xurada ahayd weliyuhaa weligeedu qul waxaa tidhahdaa casabatun waa casabadeeda raggii casabadeeda ahaa ayaa awliyadeeda ah markii casabadii marka casabatu binafsi idee la fa muctiqun muctiqii baa kusoo xigaya hadduu marka waxaasoo dhan la waayo fa xaakimu muratabatun murataba yani alwilaayatu murataba wilaayadu waa mid murataba ahoo waa la kala dambaynaya tartiibuhum ka irihim binasabi waxaa loo tartiibinayaa sidii ay dhaxalka u tartiibsanaayeen marka marka sidaa la yidhaahdo waxaa ugu soo horeynaya noqonaysaa ibnigii markaasaa haddana ibnulibnigii kusii xigay haddii la waayo abka la tegaya haddii la waayaa jadki la tegaya marka masaasay u soconaysaa waa kan markaa waxbaa iskhilaafi doona sida guud tartiibahum ka irihim binasabi tartiibta guud horta sidii dhaxalka qabso kadib baa wax yar markaa laga dudugi doona in yufqadu haddii la waayo markaa kuwii nasabka dhaxalka ku lahaa fa waaritun bisababi xagga sababka oo de muctiqii iyo casabadiisiiya ayaa soo gelay walibnu cinda shaaficiyi laa shaafici agtiisa inanku ay gabadhu dhashay weli uma noqdo bil bunuwati baa laga hadlaya inuu inankeedii yahay weli ugu noqon maayo laakiin si kale dee weli wuu ugu noqon karaa hadduu muctiq u yahay hadduu ibnu cam u yahay inadeerkeed inadeerkeed waa loo jeeda yacni eh, aabihii iyo hooyadii baa ilmaadeen aha markaa saasuu markaa isagoo ku dhashay marka hooyadii ibnu cam naazila buu u noqonaya ibnu cam naazila kayb darajo hoose ayuu u noqonaya markaa xagga waa uga guurin karaa laakiin si kale inuu bilbunuwa inuu inankeedii yahay wilaado kuma helaya bay leeyihin qolyaha kalena wuu ku helayaa bay waa casabadii shaaficiyadu marka waxay ka eegeen waxay haduu doonaba reer kale isku reerba maaha isku qabiilba inaanay ahayn sidii hooyadii baaba dhici karta arrintanna waa arrin xaliyadda iyo casabiyadda iyo wilaayadani waxa weeyaan dadku maadaama maarata iska cunsuriyad iyo casabiyad iskaga beeran tahay inay gabadhan ilaaliyaan oo ay dhowraan oo ay maaragtay in lagu soo xadgudbo ka ilaaliyaan casabiyada iyo cunsuriyada waxyaalaha maaragtay xamiyadaas ayaa markaa keensanaysa markaa ninkan baba aha bay yidhahdeen reerka markaa ma soo geli waya wajcalhu bacda jaddiha lilxambeli xambeliguna awowgu ka dambeysay oo markaa dee wuxuu leeyahay aabbaha iyo awowa kama hormari kareen iyagiiba maarata waalidkiiya gabadha marka la guurinayana dee waxaa looga bartay shareecada in waalidkeeda uu guuriyo markaa isagu waalidkii ka dambaynaya maalikiyadii iyo xanafiyadii waxba kama dambaynaya uu ka horeynaya ibnigii baa ugu horeynaya haddana ibnigii ku xigay sidii dhaxalku ah wamaalikun maalik yuqadimu alakha calaa ajdaadiha walaalka ayuu ka hormarinaya awowyaasha wa cagsuhu cinda albalad jumhuurku waa cagsiga oo sidii dhaxalka dee jadku uu ka mudnaa walaalaha xataa qoladii odhanaysa waa iska dhaxlaya awowgaa dee ka mudanoo maarata waa tiisudus kamid adagaya ah, lalaha lamana qadinayo isaga marka jumhuurku waxay leeyihin awowgaa ka horeeya walaalaha maalikna wuxuu leeyahay walaalkaa ka horeeya muxuu ka horreysiinaya wuxuu leeyahay aabbaha iyo awowga iyo awowgii kasii sarreeyey saasay u socotaa marka waa in horta aabbaha iyo dhashiisaa laga dhammaanaya haddana awowga iyo dhashiisa haddana awowga labaad iyo saas sidee marka ay eh, joogaan irfiga muxuuaha walaag walaaga qofka qaabka loo dhaxlaa waa sida oo hadduu muctiqii dhinto ibnigiisa iyo ibnul ibnigiisa waxaa kusoo xigeeya aabbaha aabbihii haddana waxaa kusoo xigaya wixii aabbahaas u oo walaagii yeelanay haddana awowgaa loo gudbay di markaa awogii la waala wii awogu dhalay markaa sidii oo kale loo tartiibiya halkan isagu taswiij labcad waman zawajaha waliyaan wa furuucun ukhra gabadha haddii uu guuriyo weligeedii dhowaa oo jooga kii foga hadduu guuriyo bal sida xukunkuu noqonayo iyo gabadhii ay laba nin laba weli ay guuriyaan laba nin u guuriyo iyo masalada kale ku tacalluqda ayaa halkan laga hadlaya wuxuu yidhi fain tacaddaa abcadun faankaxa wa uma aqrabun falaa tusaxixa wamalikun saxaxahu fi lashhari in kaana da laqrabu gayra mujbiri walaqrabu lmadluumu duu sulطaani in shaaa amdaahu lada nucmaan waxaysu qaaba aqrabun fataani washaafici yarfacuha lilwaali man istawafraani lahaa wacaqada kulun liwaaxidin biidnin fasada wasaxixan liwalin tabayana wamaalikun qadama man bihaa bana waxkum bihaa liman banaa mac jahlina bisaabiqin ladayhi wafhamin bina wamnac waliya xuratin min cadliha an radiyat mukaafian bimiliha fain abaa zawajaha alimaam waaxmadu liabcadin yactaam washtariطan fii sixati اlijbaari kufan wamahra lmili laa tudaari wasaamaxa nucmaanu fii naqsihima min abin aw jadin licadfin bihima waaxmadu yujiizu naqsa almahri min abiha kamalikin fi lbikri wاlkufru xurun kana da tadayuni wاlkhulfu fi اthaaniy can ibni اlxasani wacadda gayru malikin min hanasa xiina takunu zawjuhu min alcarab wagayru axmedin qurayshin yaxtasib kahashimin lishaafici wاlmuطalib walam yalal yasaara fiiha maaliku kashaafici wahwa lahu mushaariku fii qowlihi in kana daa caydin yurad waxirfatu ligayri maalikin tucad wacudda mahra mili laxnaafi layse ridaha cindahum bikaafi bilaa kafaa'atin yasixu cabdu idaa raduu waaxmedun yaruddu wamalikun abطala nakxalfaasidi wacaddahu qowmun min almadaayiqi walilweli taswiijuha bisharihi min nafsihi washaafici lam yucihi bal zawaja alqaadi lahu waqiila can axmedin yulzimuhu tawkiila fain tacadda hadduu xadgudbo abcadu weligii markaa laga horeeyey wilaayada laga lahaa oo fa ankaxau gabadhii guuriyo aabihii jooga walaalkiisii guuriya gabadhi wa uma aqrabun iyadoo markaa weligii aqrabkaana uu joogo falaa tusaxixan caqdigaa ha tasxiixinin baail weeye ma ansaxayo weligii jooga aqrabka ahaa abcadka hadduu guuriyo ma asaxayo waayo ishtiraadkii weliga iyo wilaayada samaynteediiba dee waxay ahayd in qofkan xaq la siinayo marka in xaqiisiiba maarata la dhaafsado marka wii maqsuudkii sharciga ayaa meesha ka baxay wamaalikun صaxaxahu fi ashhad imaam maalik isagu wuu tasxiixinayaa aqwaasha masalada ugu jirta sida markaa caankaa ah marka lagu socdo in kaana w hadduu yahay dal aqrabu weligaa aqrabkee la dhaafsaday hayra mujbiri haddaan mujbir ahayn weligii mujbirka ah waa abkii iyo wasigii iyo kuwaasda isaguna waa mujbiriini haddii aanu kuwa ahayn oo maalan walaalkiibaa waxaa dhaafsaday adeerkii adeerkeed baa guuriyado walaalkeed joogo oon walaalkeedna waxba weydiiye wuu iska ansaxayaa buu leey isagu saasu oo yacni qolyaha kale inay isku dhow dhow yihiinu ayuu markaa u arkay ay bedel iska noqon karaan wuu diidan yahay oo in la sameeyo ma aha waa mutacaddi buu leeyahay laakiin nikaaxi uu tasriixinaya maxaa yeele dhammaantood idni bay wax ku guurinayaan ijbaar maaha ayagu maarata iyadoo loo faseexama guurin marka hadda kii ay u idantay hadduu guuriyey waa iska ansaxayaa buu leey waalaqrabu lmadluumu kaa aqrabkee la dulmee lagu xadgudbay duu sultaani mid markaa awood u saaxiiba weeyaano inshaaa haddii uu doono amdaahu wuu socodsiinaya hadduu doonana wuu celinayaa weeye lada nucmaani abu xaniifa agtiisa abu xaniifa waa baatil ma odhanayo laakiin wuxuu leeyahay isagii baa loo tegaya markaasaa leey saasaa dhacdeen maxaad ka leedahay hadduu idhaahdo waan sii daayo waan ogolaaday nikaaxaasaasu ku asaxay haddii uu diidana nikaaxaasi wuu buraya iyagu de waqf cuquud bay aaminsan yihiin la ihahdo shaaficiyada laftood qadiimka way qabeen yani caqdigu inuu waqfi aqbalayo hakin caqdigu inuu hakin aqbalayo ka caqdigii markuu dhaco hakis buu gelaya weli waa la hakinayaa ilaa inta kii wax la weydiinay marka hadduu socodsiiyo u soconaya haddii kalena ma soconayo waxayu qaaba aqrabu kii dhowaa hadduu haddaba maqnaado oo qaa'ib uu noqdo oo fogaado weeyaan meel aan dee laga gaari karin ama dee waqti dheer safar dheer u baahan oo noqdo fantaani kii ku xigay ayaa markaa dee xaqii yeelanaya weeyaan aabbihii baa maqan awogii ayaa loo gudbay washaafici yarfacuhaa lilwaali shaafici isagu wuxuu u gudbayaa u rafcinayaa waaliga iyo xaakimka keligii maaha shaafici abu xaniifana wuu la socdaa abu xaniifana wuu la socdaa markaa beydka waxyar baa laga bedeli doona shaaficiyadii iyo xanafiyadii iyagu waxay leeyihiin haddii weligii aqrabkaa uu maqan yahay laa wilaayata lilabcadi maca alaqrab maca wujuudi alaqrab wa ahliyati aqrabka oo adduunkan ku nool oo ahal u ah inuu guuriyo gabadha abcadku wilaayaba ma lahaba markaa hadduu guuriyo gabadhaan weliba guurin buu noqonaya marka maxaa loo baahan yahay xaakimkii ayaa dee caama lahaa isagaa wilaayo isagaa markaa guurinaya qolyahan kalena waxay u arkaan inuu wilaayo leeyahay laakiin wilaayadiisaas ay kan un ka dambayso wilaayada ay sugan tahay marka iyagu waxay leeyihin wuu guurinaya abcadkii baa guurinaya bay leeyihin marka waxaynu ka dhigi waxaysu qaaba aqrabun faman yali kii ku sixiye baa loo gudbi lalqaadi cinda alxanafi walxambali qaadiga loo gudbi maayo xanafiyada iyo xanaabila say qabto waxaysu qaaba aqrabun lqaadi cinda alxanafi walxambali man istawanaani laha gabadhi ay sinaadaan laba weli oo ay leedahay oo wa caqadaan ay caqdi markaa u xidhaan kullun liwaaxidin mid waliba uu nin u dhiso biidnin ogolaansheeda isagoo haysta fasadaa labada caqdiga faasid bay noqonayaan wa saxiixan waxaad u ansaxisaa liawalin kii horreeyey labada ee tabayana caddaaday kii horreeye la ogaado kii horreeye ee caddaaday inuu isagu horreeye ay caddaato kaa u tasxiixi kii dambena buri wa maalikun imaam maalik isagu qadama wuxuu hormarinayaa man bihaa banaa koodii kolba la aqalgala waxkum bihaa waxaad u xukuntaa gabadha liman banaa kii markaa la aqalgalay mac jahlinaa bisaabiqin marka aynaan garanaysa inuu kala horeeyeen ladahi ladaa maalik maalik agtiisa wa fahmilbinaa qaabku markaa wax u dhisayana faham imaam Ehm, gabadh baa waxay leedahay laba weli yani waa walaalaheed aabaheedna ma joogo awliyeedna ma joogo laakiin de walaalaheed baa awliyadeedii marka way simayiin laba walaaloo shaqiiqay leedahay markaa waxay ku tiri waad i guurin kartaan labadoodii fasaxday ciddii aad ii garataan kiina ii gartaa wuu ii guurin karaa saas ogolaanshaasa ka haystaa kadib baa markaa hadday doonaan de way kala safreen meel buu maqnaa markaa de nin munaasiba ayuu udalba arkay gabar walaasheea jirta imkaas ama sawir tusiya ama suu doona waa u dhisay kama waa u dhisay hadhow markii la heshiiyid baa waxaa la yidhi heblaay de adigii ii fasaxay de nin baan u dhisay kii kaloo yidhi wuxuu ama nin baan u dhisay maxaa la yeelayaa marka fuqahadii waxay leeyihiin jumhuurku haddii kii horreeyey la og yahay oo la garto kaasun kaasunbaa ninkeedii kan dambana ninkaas waba kama jiraan xataa haddii la ogaado isagoo kani la aqalgalay oo intuu kani soo horreeyey ku de ninkaasaan ku dhisay dee waa ku kaa waabuu la aqalgalay kii kalaa yimid markaasuu isagoo anigu u dhisay deetana taariikhdii baa la baaday goormaad inuu guurisay taarikh iblaawi taarikh iblaawi inuu kani horreeyey baa caddaata kaa horreeyey unbaa ninkeedii kani ninkeedii ma aha saasay markaa jumhuurku leeyiin haddii la kala garan waayo say u kala labaduba waa waa la fasakaya waxba kama jiraan hadday isku mar dhaceenna waa saasoo kale maalikiyadu waxay leeyihiin maya kii kulba la aqalgalay kii ugu horreeye la aqalgalay ayuunbaa loo loo daynaya maxaa yeelay ta'akada caqduhu bidukuul isaga caqdigiisii wuxuu ku akidmay bay leeyihiin aqalgalkaa dhacay markaa caqdigaa akidmay ayuunbaa la daynaya qisaduna mar bay dhacday baa la yidhio ina dalxa alxat bn cubaydillaah radi allahu tacaala canhu inantiisii ayaa shaamna waxa loo guuriyey id walaalkeedoo shaam joogay muuse ibnu alxaynu habaan filay baa wuxuu u guuriyey yaziid ibna mucaawiya waana waktigii mucaawiya xaggan iyadoo markaa la joogay kuufa iyo ciraaq iyo meelahana la joogay halkaana xasan baa mid kaleo walaalkeeda ugu guuriyey xasan ibn cali radi allahu tacaala canhu gabadhi markaa kaasaan horreeyey caqdiga yaziid baana horreeyey markii dambe marka la baaro xasan laakiin iyaduu la aqalgalayba ayaa warkii la u yeeday dabeetana mucaawiye iyo waxay hahdeen imraatu dakhala biha zawjuha tutraku lahu gabadhu ninkeedii la aqalgalay faraha looga qaadaya waa loo daynay markaa dee madhabtii maalikiyada waa farsan tahay soo maa qisadaasi jirtaa adu sanad ahaan qawi ma aha oo xoogaa inqiaac iyo waxbaa ku yar sugan qisada laakiin xataa haddii ay dhacday dee waxay noqonaysaa un ijtihaad maaragtay waxa weeyaan bacdu saxaaba ay arkeen ayuunbay noqonaysaa qiyaaskuna waa in labada caqdi kii horreeyey uta ansax ahaado caqdigan dandamaba ansaxaya marka caqdi aan ansixin dukuulku ma tasxiixinaya bay qolyahan kala leeyiin man istawanaani laha marka istawaadan maxay meesha ka saaraysaa dee laba welioo kala horeeya markaa kii aqrabka ahaa markaa nikaaxaysu uu dee socon cinda aljumhuur manistaw naani laha laba weli gabadhii ay marka way leedahay ay sin qofka gabadhi ay sinmaan oo wacaqadaa ay caqdi usameeyaan u guuriyaan kullu liwaahid midba nin u dhiso muxuu yidhi eh, biidnin ogolaansha hadduu miduuna ogolaansha haystay dee kaas baa nikaxis ansixi labadu way faasidayaan wasaxiixan waxaad ku saxiixaysaa liawalinkii horreeyee tabeeyana caddaada wamaaliku maalik isagu qadama wuxuu hormarinayaa man bihaa banaa kii la aqal gala waxkum bihaa waxaad u xukuntaa marka waa iyadoo la og yahay hadduu doona kii dambeba yahay ayaa haddana maadaama ula aqalgalay uu xukumaya de mar hadday saa tahay waxkum bihaa waxaad u xukuntaa gabadhii liman banaa kii la aqalgalay mac jahlinaa bisaabiqi markaan la kala garanay kii horreeyeyna dee waa min baabi awla sow ma kol hadduu iyadoo la og yahay inkaasi horreeyey kii la aqalgalay u daynayo marka aan la ogeynbana dee kii la aqalgalay uunbuu u dayn laday imaam maalig agtiisa waa kor hadduu taa horaba sidaa yidhi tanna iyadii unbay kusii dhisantahay wamnac waliya xurati min cadliha wamnac udii weliya xuratin gabadh xor ah gabadh xor ah weligeeda min cadlihaa inuu guurka ka hor istaago oo uu manciyo cadlig waa qur-anka kuso falaa tacduluuhunna waa goorma cadligaas goormuu dhacaya in radiyad waa hadday ku raali noqoto mukaafican limilha qof markaa gayaankeeda oo kufkeeda haddii ay ogolaato oy ogolaansho siiso halai guuriya tiraado waa ogol ay ama ay keensataba weligii mar hadduu kuf ninkani u yahay gabadhii waajib bay ku tahay inuu guuriyo waana ka xaaraan inuu u diidaayo cadli bay noqonaysaa fain abaa hadduu diido zawajaha alimaam xaakimka ayaa guurinay wa axmedun liabcadin yactaan wa axmedun axmed yactaan wuxuu dooranayaa xaggiisa u kacaya ama uu qaadanaya liabcadin weligii abcadkaa buu qaadanaya isagoo abcadki ila waa kii gulaani u sugay markaa abcadkii ayuunbuu ugudbaya laakiin waay qolyaha markaa jumurku waxay leeyihiin fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu marka markii ay ishtajaruu ay murmaan murankaasi waa waa muran cadli bay yidhaahde ila hadday qaar guurinayaan kaa guurinayin baa nikaxiisu ansixi lahaa ishtajaruudani fain ishtajaruu fasultaanu waliyu man laa waliya laha wax weya mid waliba wuxuu yahay ma guurinay adigu guuri kana wuxuu yahay mid ma guurinay adigu guuri de hadday kuwani murmeen waxaa la odhan lahaa ilan abcad lama waayo qabiilqaaraabaa qabiil dhan baa meesha joogay waa la odhanaya adeerkeedaa kan kaa hadii la waa kakasii kaga sii cid guurisa lama waaye laakiin waxaa la yiri asulطaan weliyu man laa weliya lahu marka awliya laha waa markaa meesha ku caddaatay dadkaa ka dambeeya inay awliye ahayn kuwan isku riixriixay uuni ay wilaayadii leeyihiin kuwaa kale aanay ahayn markaa suldaankiiba markaa awoodii la siiyey washtarian fii sixati lijbaari shardi ka dhigtaa ijbaarku si waaso kufan ninka markaa gabadha loo dhisay in ay marka waxa weeyaan kufri u yahay wa mahralmithli maharka gabadha loo magacaabayaana mahralmithli inuu yahay laa tudaari arrintaa mujaamalaha ka geli ee shuruudaas sideeda oo nin aan kufkeedii ahayn inta odayga waxoogaa lacag shilima u ka qaato hadduu u dhiso guurkii ma asaxayo len shardi baa meesha ka maqan washtaridan fii sixati ijbaarihi si ijbaarku waa soco haddii kale maba ansaxayo inta odaygii waxoogaa shilimaa ka qaatay buu nin taarikusanaado meelaha ka yimid oo lacag fiican haysta ayuu waan kuu nikaaxiyey ma soconayso waa inuu gabadhii kufri yahay mahrulmilina waa in gabadhii lagu guuriyo kol haddii ay meesha ijbaar tahay oo aan iyada ridaheedii aanu ahay wa saamaxa nucmaan abu xaniifa wuxuu haddaba ogolaaday fii naqsihimaa kafaa'ada iyo maharulmiliga in wax laga dhigo oo maarata mushqaara min abin aw jaddi buu ka ogolyahay aabbihii awow buu leeyahay waxa uu ugu guurinaya waa maslaxadeedii u arkay markaa ha u guuriya licafin bihimaa soo samaynaya naxariis ku sugan labadan ayuu sidaa u yidhi laakiin qolyihii kale kama yeelaya waxaa kale sharciga kusi daraya shuruuda inaanay cadaawadi ka dhaxayn gabadha iyo aabbihii ama haddii cadaawo ay jirto oo inay isku xun yihiin la og yahay iyadana markaa la ijbaari karay waa in waxaan danteedii ka shaqaynayo baa loo wada wa axmedun yujiizu naqsal mahri axmed wuxuu ogolyahay maherku inuu isdhimo laakiin kafaada in laga dhimo ma ogola min abihaa weliba aabbaho keliya ayuu ka ogolyahay wasligii markaa halkan soo geli maayo ka maalikin fi lbikri sida markaa maaligba uu qabo markaa gabadhii bikrada ahay inta markaa saasoo kale uu guuriyo wuu ogolyahay way maarata waxweyaan u ogolaanaya marka mar hadduu meherkii inuu nusqaamiyo wuu ogoliye laakiin qolyaha kale gabadhii sayibadii waxeeda loogu tegi maayo wixiiba ay tiraado hadday malaayiin qabsato malaayiin hadday qabsato wax maalinta qayb caadi markaa waxba ka dhigi kartaa hal doolar lagama dhigi karay iyadoo lagu soo qanciyo mooyaane waxba laga dhigi kari maayo laakiin axmed wuu ogoliya gabadhii markaa iyadoo bikrada ahayd ayuu maalik leeyahay haddii weligeedu u arko in meherkeedii wax ka dhibo dee danteedii uu eegayahay way iska banaanta laakiin shaafici eh, arintaa isagu marnaba ma ogol wuxuu yidhi wlkufu haddaba kafaacadii baynu u baahanaya inu ogaano yaa kufa wlkufu qofkan kuf la leeyahay xurun kaana daa tadayuni horta waa qof xor a mar gabadhi ay xor tahay gabadh xora hadday tahay nin xora unbaa kufr noqon kara addoon baan u dhisayaayoo ku ijbaaraya suuragal maaha weliba kaasoo kaana daa tadayuni diin fiican haddaana gabadhu faajirada ahay isaguna waa inuu markaa yahay qof ahlu diyaanaa oo toosan oo quman wاlkhulfu fi الثaani can ibni اlxasan qodobkaa labaad ee tadayunka khilaafka ku jira ibnulxasan baa laga soo geriy maxamed ibn xasan ashaybaani dee nin dowladdana calaaqa badan lalabuu ahaa qaadigii dowladdu ahaa qaadiqudaad baa markii dambe noqonayay markaa de ciidamadii iyo ahli o waa hoos imanayeenoo marka wuxuu yidhi algaalibu calaa haulaai junuud alfisqu junuudiiba fisqiba ayaa haalibka a marka haddii aynu kafaa'ada ku darno tadayunki iyo istiqaamadii dee kuwan guursanba kari maayeen marka laakiin jumhuurku kuma waafaqina dee way guursan karayaan cid ogol bay guursanayaan way guursan karayaan fasaqadii cid ogol oo aan loo qasbin bay guursanayaan wuxuu yihi walkufu xurun kaana daa tadayuni wاlkhulfu fi الثaani can ibni اlxasan waktigaasuu leeyahay alqaalib cala ljudi اlfisq imikana maxaad umar boqol iyo wuxuu dhintay sagaaliyo sideetankii wacadda gayru maaliki minha nasab wixii hadda maali maalik marka halkaasay ugu joogta xorriyadii iyo Eh, iyo iyo iyo tadayunki allahuma ilaa qodob kale inoo hal qodoba inoo soo socdo ceebihii waxyaalahaas wuxuu yidhi wacadda hayru maaliki minha maalik wixii ka soo hadhay kafaada wuxuu ku daraya can nasaba nasabki iyo qabiilki xiina takuunu zawjuhu min alcarab haddii markaa zawjadu ninkan guursanaya ay carabiya tahay dee waa cajami noqon baa markaa imanaysa oo waxa weeyaan ajamigii ma guursan marka maxaa waa wixii maali ka soo haray oo dhan abu xaniifa raximah llahu tacala farisi buu ah laakiin haddana wuxuu leeyahay wixii aan carab ahayn carabiyad looma qasbi karo arrintaynu ka hadlayna waa qasab waxa laga hadlaya waa ijbaar wey marka xanaabilada laga reebo wa kayru axmedin qurayshan yaxtasib axmed haddana wixii ka soo haray quraysh nin aan markaa qurashi ahayn looma qasbi karo weeya ka haashimin lishaafici wlmualib sida markaa haashimba loo tirinayo iyo bnulmualib ee shaafici tirinayo haashimiyadii iyo mualibiyadii ku aan halkaa isagu sharafkaa lahayn loo qasbi maayo buy marka xaggii nasabkii intaasuu noqonaya walam yara yasaara fiiha maaliku imaamu maalik ma xisaabinayo ma eegayo hodantinimada iyo maalqabeennimada haday gabadh markaa dee reer ladan ka dhalatay ay tahay oo mid faqiirihi soo doono oo eh, ay dee heshiisa maalan eh, weligeedu ma diidi karo haddii aabbaheedu u gartaan iyadu ma diidi karto haddii shuruudii kale laga helo walam yara lyasaara fiiha maaliku maalik markaa ma arkayo ka shaafic isagoo shaafici lamida ah sida muctamadka madhabka yasaarka lama shardiyo markaa labadii kalaa shardeey xanaabiladii iyo iyo xanafiyadii waxay leeyihiin gabadh reer ladan ka dhalatay nin markaa aadamadhargaa dee looma dhisi karo waa markaa nolosha ay ku nooleed ku nooleyn karay looma qasbi karayo xanaabiladu xataa looma dhisi karayo leeyihi looma qasbi karayo ma xataa looma dhisi karayo wahwa lahu mushaariku shaafici waxaa kaluu maalik la wadaagaa fii qowlihi hadalka uu yidhi in kaana daa caybin yuraddu hadduu cayb u saaxiib yahay waa la radin karaa oo nin maciiba bay keensatay oo marmar waasha bay keensatay markaasay tiri ninkaan leeshaha laga dhiso waa la celin karaa weligay markaa shaaficiye weligii inuu ku qanco kuma qasbaa maaligna saasuu leeyay marka maalig waxaa isku waafaqsan iyo shaafici baa halkan isku waafaqsan wahwa lahu mushaarikun fii qowlihi wahwa waa shaafici lahu mushaarikun maalin wuxuu la wadaagaa fii qowli hadalkaa in kaana daaciyan yuridu amaa qolyihii kale xaggaa ceebta iyagu uma arkaan inay khisaalu kafa'a ku jirto wa xirfatun ligayri maalikin tucad sidoo kale xirfadii shaqadii wixii aan maalig ahayn baa iyadana loo tirinaya loo xisaabinaya ninka shaqadiisa waa la yeegaya muxuu ka shaqeeya jumhuurku waa la yeegayaa bayli marka maalikiyada laga tago intii kalaba waa la eegayaa buu markaa gabadhan qoyskeedu wixii camal u ahaa ay ka shaqaysan jireen shaqo markaa u dhigatoo la siman oo aan ka hooseeyo ka liidanin miyuu ka shaqaynaya mise de ka hooseeyo hadduu ka hooseeyo wuxuu aabbihii xaqu leeyahay inuu hadday la soo heshiisa u diido sidoo kale hadduu aabbihii la yimaado iyadoo noocay xaqu leedahay inay iska diido wacudda waxaa tirisaa mahralmili mahrulmiligii tiri lilaxnaafi culamadii xanafiyada u tirinaysa mahrulmiligii oo laysa ridaha cindahum bikaafi iyada ogolaanshaha mahrulmiliga ay k maaratay wax ka yar ay ogolaatay kuma filna oo muxuu leeya halkan maharka jumhuurku waxay leeyihin maharka waa wax iyada khuseeya marka in mahrulmili ay gaarsiisato iyo inay ka yaraysato iyaday u taalla hadday xataa wax ka yar kula soo heshiisay aabbihii ma diidi karo oo iyadoo ay ku raali noqotay wax ka hooseeya xanafiyadii waxay leeyihiin maya waa lagu ceebeynaya inantiisii intaasaa lagu guursaday baa marka raggu sheekaysanayaan la odhanaya marka wuxuu xaqu leeyahay inuu yidhaahdo maharumithimi kula soo heshiiy haddaad doonta hadhow toola ka dhaafadu laakiin waxaan marka hore anu golaha kaga dhawaaqayo wixii gabadha maarata gabadhayda udhiga maarata lamidka lagu guurin jiray waa inuu noqdo saasu markaa xanafi uu leeyahy intaa weya markaa khisaalafa khisaalkafa waxaa la yidhaahdaa waa intaa waa alxuriya iyo altadayun iyo nasabkii iyo alyasaar iyo alkhuluw min alcuyuub iyo mahrulmithli lixdaas oo laakiin eh, dee qolaba ay ka tegayaan ayaa khisaalulkafaahu ay noqonayaan waxaa laysla ogol yahayna waa xuriyada iyo tadayunka allahuma ilaa dee qolka maxamed bin xasan marka laga tago wuxuu yidhi adaba bilaa kafaa'atin yasixu cabdu kafaa'a la'aan cabdi wuu ansixi karaa haddii idaaradu hadday isla wada ogolaadeen gabadhii iyo awliyadeediiba hadday isla ogolaadeen in kafaa'adii ay ka tanaasulaan way ka tanaasuli karaan waa caadi wa axmedun yaruddu axmed riwaayada u muctamadkaa wuu radinaya xaq ilaahay buu ka dhigaya hal kafaa'atu maaragtay eh, ah, xaqun lahum aw xaqun lilah ayaa khilaaf ku yahay ma xaq ilaahayo in la ilaaliyo ay tahayba mise waa xuquuq iyagu ay leeyihiinoo ay ka tanaasuli karayaan markaa xanaabiladu in arrintani xaq ilaahay ay tahay ayaa markaa madhabkooda noqonaya laakiin waa aad baa looga rajaxan yahay iyaga lafteeduna waa khilaafka madhabka dhexdiisa ka jira jamaahiirtu waxay isla ogoshahay ama yani madhabkoodu yahay in ay ka tanaasuli karaan oo caadi ay tahay wmaalik abطla nagxa alfaasiqi wacaddahu qowm min almadaayib qodobkaasumaa laga tanaasuli karin markaareyso wamaaliku maalik abطala wuxuu baail ka xukmay aduu sida iminka rajaxayaan waxay leeyihin lama baailaye yamnacu iska dhiga yamnacu ka dhiga wamaaliku maalik yamnacu wuxuu diidayaa nagxa alfaasiqi faasiqa guurkiisa yuu diidaya maba ansaxayo miya mise wuu ansaxayaae waxa weeyaan laakiin waa dembi baa lagu dhacay ayaa ay markaa iyaga isku qabsadeen maalikiyada laftooda qaarkood baa waxay markaa kala u fahmeen inuu maalikleya ninka faasiqa nikaaxiisi maba ansaxay maxay ku tawjiihiyeen waxay ani alfaasiqu ma'muurun biijtinaabihi wa muhaajaratihi ninkan faasiqa waxa la ysfaray in laga hijroodo oo laga dheeraado oo waa jaliis sayi-a markaa sideedee nikaax gabadhan loogu soo xerayo guri la joogayo nikaaxiiyo maqsuudkiisu in la wada joogo aan la kala teginoo tuululcishraa halkaasay markaa ku tawjeeyeen marka laakiin wacaddahu qowm min almadaayiq qolooyi waamdamaalkiyadii une ayaa yani meelaha yani dhibka badan ka taagan yahay ayay ku tiriyeen yani madaayiqda xarajka badan sababaysa oo ibnu bashiir wadaad loolanaya maalikiyadiiya ayaa wuxuu yhi arrinkaasi wuxuu keensanayaa ankixa fara badan in la fasaxo oo marka ay socon weeyo laakiin qolyihii dambe maalkiin waxay leeyihin lama fasakhayo laakiin marka hore ibtidaaan buu arrinka axaaraanya marka horeba nin faasiqa gabadhaadi uu soo doono inaad u dhisto baa xaaraan laakiin haddii uu dhaco waa la iska daynayaa wlilwliy tawiijuha bisharihi min nafsihi wshaafici lam yucihi walilweliy weligii gabadha waxaa u bannaan taswiijuhaa gabadhii inuu markaa guuriyo min nafsihi naftiisa inuu u dhiso bisharihi markii da shuruudiisii la helo shuruudihii nikaax lahaa marka la helo kafaaadii iyo hawlihii waxyaalaha aynu soo egeynay o dhan ah, markii la helo waxaa u bannaan taswiijuha min nafsihi naftiisa inuu u dhiso waa ku guursaday u gabadhigiina washaafici lam yucطihi shaafici arrinkaa ma siinayo oo shaaficiyadu maxaana samay bal zawwaja alqaadi lahu qaadiga ayaa u guurinaya haddii ay noqoto inuu isagii guursado waa in adeertii maalan isagaa weligeediiya cid uga dhow ma jirto de waana gayaalkii shuruudii nikaxa haddii la helay oo gabadh inuu guursado ay noqoto see la yeelaya shaaficiyadu waxay leeyihi isaguma guursan karo maxaa yeele wixii caqdi baa loo baaya waana caqdi tarafayna iyadiina daraf ma noqon karto oo almar'atu masluubatu lcibaarati fi nikaax waa laga xayuubiyey inay nikaax caqdi nikaaxa ay ka dhex hadasho oy jaanib ka noqoto cinda aljumhuur taa way isla ogolyihin way xanafiye ka soo haray markaa dayuu la hadli bay yidhahda markuu caqdigii uu markaa hooyan guntayo maaratay darafaynkii yaa yaa isu noqonayo marka masalada waxaa lahada tawallii darafay ilcaqdi jumhuurku waxay leeyihin isagun baa isla hadlay iyadii iyadu la hadlaya khitaabku iyadu u dhacayaa laakiin dee ilaaniyadii ma jawaabayse isagii unbaa xanafiyadu da agtooda way jawaabi mushkilad male iyado agtooda way jawaabaysa laakiin qolyihii kale zawajtuki min nafsii uduu oranaya qabiltu xaggeda ka socotana looma baha ayay markaa leeyihin xanaabiladii iyo maalikiyadii xanafiyadiina iyadii baa de qabiltu odhanaysa leeyihin shaaficiyadu laakiin waxay yidhahdeen qaadiga ayuu u tegay kor hadday isagii arrintu noqoto haddii mid la siman la helayo in adeerkeed kaloo la siman de kaasaa u dhisay laakiin kun la siman haddaanu jirin qaadiga bal zawaja alqaadi lahu qaadiga ayaa u guurinay waqiila qiila waxaaba la yidhi can axmedin axmed waxaa laga sheegay yulzimhu tawkiila imaam axmed inuu ku laazimanayo ninkani inuu wakiil samaysto oo cid kale uu wakiisho shaaficiyu taana ma ogola oo waxay leeyihiin qofka wakiilkee uu samaystay isagii unbu matelaya mustaqil maaha qofka madax banaan oo banaanka jooga maahae waa qof isagii uun matelayay bay hadan isaga afkiisii ku hadlaya markaa waxa la soo kordhinayo baab bay leeyihiin taslu fi shuhuud halkaa ku joogo sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed